بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله قال المؤلف xadfu xarfayni min alkelima kelimada laba xaraf in laga jaro waxaan ku soo dhex jirnay xadafka miisaanka waxa aan soo sheegnay afar shayba in la ictibaariyo waxaa la miisaamaa mar wuu nabad qabaa waana mujarad marna waa nabad qabaa laakiin waa masiidun fiihi marna xadafaa galay marna qalbiyaa galay afartaas shay waa in la ictibaariyo soo marnay shayga mawsuunka ah isagoo nabad qaba oo mujarada sida miisaanka loo saaro waxaa kale oo aan soo marnay shayga mawsuunka isagoo nabad qaba laakiin ziyaado ay ku jirto sida loo miisaamo waxaan ku dhex jirnay haddii mawsuunka xadaf uu galo sida miisaanka loo saaro waxaan soo sheegnay xadafkaasi hal xaraf inuu noqon karo ka badanna inuu noqon karo hal xaraf haddii uu yahay sida miisaanka loo saaro waa soo marnay hadda waxaan gelaynaa haddii hee laba xaraf mawsuunkii ay ka jaran tahay sida miisaanka loo saaro waana isla sidii shaygan mawsuunka ee labada xaraf ay ka jaran tahay labadaas xaraf miisaanka labada ku aadan isagana waa laga jaraa sida halkii xaraf baanu soo sheegnay xadfu xarfayni min alkelima kelimada mawsuunada ah hadii laba xaraf laga jaro sida miisaanka loo saaro saas ula jeedaa waqaa wasankiisu waa facala wawdani waa faaulkelimo qaaftuna waa caynulkelima aliftaanna waa laamulkelima mubaaric markii laga dhigay waxaa baxday faaulkelimihii yaquumuu noqday asalkiisiina wuxuu ahaa yawfi yafcilu waawdii ayadoo saakina ah waawdan saakinada ahna waa faaw kelmihii ayadoo saakina ah ayaa cilla tasriifiya ay gashay oo keentay in la xadfo cilladaas oo ah wuquucuhaa saakina bayna yaain maftuuxatin wa kasratin faxudifat lihadihi lcilla markaasa waxaa kuu soo haray yaqiin yaqiina wasankeedu waa yacilu markaas hal xarafaan ka jaran laakiin ficilka awar marka la tago waxay noqonaya i yaqiin oo mubaaric ah waxaa noo joogta usuushii kelimada laba xaraf cayntiina waa noo joogtaa laamtana waa noo joogtaa laakiin ficilka amar marka la tago laamtu waa baxe sababta ubaxee maxay tahay hadda waa ficil muctallul aakhir ah ficilka muctallul aakhirka ahna waxaa lagu bineeyaa ee ficilka amar ah xadfu xarfil cilla wuxuu la mid yahay irmi irmi waa mabniyun calaa xadfi xarfi lcilla wahuwa alyaa kana waa sidoo kale mabniyun calaa xadfi xarfi lcilla wahuwa alyaa yadaas jaritaankeeda ficilkan amar lagu bineeyey ugu la soco alaamulkulmihiye awal hore waxaa kaaga soo tagtay maxay saadii haddana waxaa kaa tagtay laamtii waxaa kuu soo aray qaaftii keliya i keliyaa kuu soo artay sidan haddii la waslinaa oo tusaaleaanaa leedahay qi nafsaka min cadaabillaah ha usagti uma baanid nafsaka min cadaab illaah waxa u saftii uma baanid laakiin haddii aa rabto inaad ku hisaabto waxaa lagama maarmaan ahaa u safti inaad la imaato waad tidhaahdo ih ka ilaali ka nawr ha u safti markaas waa laazim i haddii wasan la saaro la yidhaahdo wuxuu noqonaa ci waxaa soo reebane xuruuftii miisaanka caynta keliya fadiina waxay raacday waawdii laamtiina waxay raacday maxay yaadii qi marka calaa wasni ci keliya wasnu wasankiisu ci waaye fa huwa qaafku dheh damiirkaas qaafkuu celiya fa huwa qaafku alxarfu lbaaqi waa xarafka soo haray min alkelimati kelimada almawsuuna kelimada miisaanka la saara qaafka kaasoo haray meesha uu leeyahay wa min almiisaanina waxaa fiinad inuu yidhaahdo waalcaynu caynku huwa albaaqi waa midka soo haray min almiisaan mawsuunkana qaafaa ka soo haray miisaankana caynaa ka soo haray ee laakiin mawsuunka xarafka ka soo haray iyo miisaanka xarafka ka soo haray isma laha midna waa qaaf midna waa cayn marka waa in la yidhaahdo fa huwa qaafku alxarfu albaaqi min alkelima waalcaynu huwa albaaqi min almiisaan waa saas la dhaho miisaan labaad ra'aa oo ah wuu arkay ra'daani waa faa-ulkelmihii hamsaduna waa cayntii aliftaasna waa laamulkelmihii yaada ka soo dogoontay wasankiisu wuxuu noqonaa facala ra'aa waa facala marka la tago qiyaaskiisu wuxuu ahaa in la yidhaahdo yar'aa sida yas'alu oo kale yar'aa carabtu likafrati listicmaali kelimadan mudaariceeda waa takfiifiyeen oo waxay ku takfiifiyeen hamzadan oo caynul kelimaha ah in xarakada laga qaado maxay xarakaysan tahay fatxo sooma xarakaysna fatxada ayaa laga naqlinaa raada oo faa-ilkelimaha ah loo naqlinaa kadibna waa liska xadfaa waa takfiifu lhamza maxaa ku soo hara yaraa ogow caynulkelimihii waa maqan tahay yaraa wasankeedu wuxuu noqonaa maxay yafaalu cayntii waa kaa maqan tahay yaraa calaa wasni yafaalu yara haddii aad u baahato ficilkeeda amar waa inaad tidhaahdo lam yara ba waa inaad dhacdo lam yara waa inaad dhacdo oo mudaarica ka dhigto mudaarica lamtaas iyo xarfu mudaaracaas la tuurto ba aad kuu soo hare waa ficil amar oo mabniyun calaa xadfi xarfi lcilla ikhsha buu la mid yahay waxaa noo soo haray ma taqaanaan faaul kelimihii cayntii maxaan u jarnay litakfiif laabulkelmihiina hadda ficilkaan amaraa ku binaysan xadfu xarfi lcilla fadii keliyaa noo soo artay ra haddii lagu istaaga waa in hawsati lala yimaado haddaba ra wasankeedu waa fa ra'a yaraa ra wasnuhu fa xudifat caynu lkelima caynu lkelimihi waa la xadfay litakfiifa loo xadfay walaamuhaa laamteediina waa la cadfay lilbinaa'i ila waa ku binaysan yahaye wakadal xaalu fi lmiisaan miisaankana waa la mid mawsuunka fa'a noo soo hartay soo aha miisaankana fa'a noo soo artay labadoodaba fa fa aa noo soo hartay alqalbu lmakaani qalbiga makaaniga ah qalbiga wuxuu qaybsamaa laba qaybood alqalbu aliclaani iyo alqalbu almakaani qalbiga iclaaniga ah waa waawda ama ya-da rogitaankeeda alif loo rogo qawala waawdeeda oo alif loo rogo oo qaala laga dhigo waa qalbi laakiin waa qalbi iclaani ah lianna alwaawa qulibat alifan baaca asalkeedu bayaca u ahaana waa qalbi iclaali ah lianna alyaa qulibat alifan laakiin kaas iyo kan way kala duwan yihiin midkan waxaa la yidhaha alqalbu almakaani oo macnaheedu uu yahay kelimada mawsuunada ah xuruufteedu sida ay u tartiibsaneed ayaa la isweydaarinaa tusaale ahaan haddii ay ahayd shaariba shiintu soo faci xigto baasoo kuma sii xigto waa la isweydaaray markaasa waxaa laga dhigay mashira shariba sooma ahayn mashira ah laga dhigay waa qalbi makaani ah xuruuftii kelimada ayaa la isweydaariyey yani waa la kala hormariyey taqdiiman wa taakhiiran haddaba shariba wasankeeda muxuu noo ahay ficila soona ma ahayn hadda bashira haddii aan ka dhigno wadankeedu muxuu noo noqonaa ya laafiica baadaani waa mulkilimo sowma ahayn sowma soo hormarin laamtii soo raacay ayadana ka reebin shaariba baadaani laamulkelima ku aadaneed waa soo hormaday awalulkelimaa keentay laamtii miisaanka ku aadaneed ayadana la soo hormari maxay noqonaa markaas laafica wadankay saasu noolaa ya caynta maa laamta waayo shaarigu ma soo ma aha baashiira aan ka dhignay sax waskaa waay macna alqalbi almakaani marka wuxuu qalbiga makaaniga ah ujeedadiisu waxay tahay yani waxaa laga wadaa an yatagayara mawqicu alxarfi xarafka booskiisa inuu isbedelo awil xarfayni ama laba xaraf mowqicoodu inuu isbedelo xarafkii ama labadii xaraf oo fil kelimati kelimada ku dhex jiray taqdiimanna uu isku bedelo ow taakhiiran uu isku bedelo hormarin ama dibmarin wa haadaa kan baabun waa baab laa qiyaasa fiihi qiyaas dhexdiisa uusan aanin muxuula jeedaa carabtu kelimaadka ay qalbiga makaaniga ah geliyeen oo laga soo naqliyey keliya ayaa la ogolyahay in la isticmaalo laakiin kelimad aysan carabtu qalbi makaaniga aysan gelin annaga ma geli karno macnaas ma la fahme wixii marka qalbi makaaniga carabtu ay geliyeen keliyaha la isticmaalaa laakiin kelimadaan carabta laga soo naqlinin inay qalbi makaaniga ay geliyeen adiga laguma ogola qaafkaas waa xidhan yahay wahaadaa kan baabu waa baab laa qiyaasa fiihi qiyaas dhexdiisa uusan aanin fa inahu asaga yuxfadu waa la xifdinaa baabkan fa inahu baabkan yuxfadu waa la xifdinaa kamaa warada sida baabkaas uga soo arooray cani lmutaqadimiin nimankii hore amhila tusaale dadaba wasnuhu wasankiisu wuxuu yahay facala dadaba marka jiinkaani waa faulkelimihii daalkuna waa caynulkelimihii baadana waa laamulkelimihii soo ma aha carabtu marka waxay dhaheen jabada aadana waxaa la kala hormariyey mataqaanaa cayntii iyo laamtii miisaanka mawsuunkana waxaa la kala hormariya waa maxay baadii iyo daalkii markii hore wuxuu ahaa jadaba oo waxaa horeeya daalka baaduna waa dambeeyey haddana baadiga lasoo horumariyay daalkiina dib baa loo dhigay markaas waa noqotay jabada haddaba jadaba wasankeedu waa facala laakiin jabada markaa dhahno wasankeedu waa falaca wasnu wasankiisu waa falaca faqad nuqilat ilbaau bacdiga lasoo naqliyey alwasaf saddexdaa loo soo naqliyey fa nuqila kadalika sidaas oo kale maa yuqaabiluhaa wixii ku aadanaa bacdaas oo min almiisaani miisaanka ah wa huwa allaamu waxa ku aadanaana laamtu ahaa ibnu xaada ka mida waxay qabaan jadaba iyo jabada qalbi makaan inuusan ku jirin labadaba sidooda loo isticmaali karo waxay leeyihiin jadaba waa kelimad mustacmal ah oo sideeda carabta loogu soo naqliyey jabadana waxay leeyihin ayadana waa sidoo kale kelimadaani kelimadaas qalbi uma aha qaacidaa jirta marka lagu garto kelimadan qalbi makaaniga inuu ku jiro haddii ficli wax lamid ay tahay kelimadaas yani qaacidadu ay tahay labadan shay ee la leeyahay midna waa asal midna waa farac hadda jadaba iyo jabad ayaa asal ah markaan haddaan qabanno jadaba waa asal jabadana waa farac labadan kelimadood ee leeyahay midna waa asal midna waa farac labadoodaba hadduu masdar u soo arooro asal iyo farac isumaahay kelimad kasta waa kelimatun qaa'imatun bira'siha farac maaha mid kasta waa asal haddii labadooda masdar uu soo arooro laakiin labadooda mid ka mida masdarkiisa hadduu yimaado midka masdarkiisu uu yimid ayaa asalaatan ah, kalala waafara sida noo imaan doonta labadan marka kelimadood mid kastoo ka mida masdarkiisa waa manquul an ilcarab jabada jadban baa la yidhaahdaa kana jabada jabdan labada masdarba waa manquul can ilcarab saas daraaddeed tan midaasay asal u tahay ama tan ayaa faraca taasna waa asal lama dhihi karo muxaada qayb ka mida ah saasay qabaan qayb ka midana ah waxay leeyihiin maya jawaabadaani waa asal midaana qalbi makaaniyaha gale labada qowlba marka waa ku jiraan yaa isa wasnuhu wasankiisu waa facila yaadaani maxay noo tahay faul kelimihii hamsadana aynu kelimihii siintana laamul kelimihii qalbi makaaniga ayaa kale waxaa la yidhi ayisa wuu quustay waa isku macno labadooda ayisa wuu quustay labada kelimadood ee qalbiyaa galay mid kamida la leeyahay waa inay isku macno noqdaan la socoyaa hadda jababa waa soo jiiday waaye jabadana waa la midoodana waa soo jiiday waaye marka ayisa iyo yaisa isku mid waa quustay aa laga wadaa jaa'isa wasnu wasankiisu waa faacila qalbiyaa galay marka waxay noqotay ayisa maxaa isbedelay fadii cayntii hamsadii oo caynul ahayd ayaa la soo hormariyey waxaana laga soo hormariyey maxay ya'dii lawsuulkan ka hadlaynaa hamsadiyaa lasoo hormariyey waxaana laga soo hormariyey ya'dii hamzada maxaa ku aadanaa wasan ahaan cayn caynta waa inaan soo hormarino ayaan ka soo hormarinaynaa yada wixii ku aadanaa oo ah fada marka waa inaan dhahno cafila waxa kaloo muhiima ah inaad ogaataan ya-isa hamsadaani maxay xarakaysneed maxay xarakaysneed ya-isa hamsadan maxay xarakaysan tahay kasro waa kasrisan tahay marka aa ah, soo naqlinay ayada iyo kasradeedii maan isla soo naqlinay ya maya xarakada inay meesha uga soo tagto ilaa wadanka inuu isbedelo lama rabo yaaise hamsadeeda soo maksuura ma aha kasrada marka ayada lasoo naqlina ama soo qaadanaya maya waa inay meesha uga soo tagto oo ay imaato meeshaan kadibna fatxadii ya-da ayagoo inay la wareegto ya-du marka ayadoo xaraka la-aanay tegay kadibna waxay tegeen booskii hamsada ay ka soo tagtay waxay ugu tegay kasro kasraasoo inay qaadato ma laakiin haddii hamsadu ay soo qaadaleed kasradeeda maxaan dhihi lahayn mataqaanaa maxaan dhihi lahayn iyaasa saasaan dhihi lahayn ala labadan kelimadood marka midna inay asal tahay midna inay farac tahay see lagu fahmay midda hore oo ya ah masdarkeeda soo arooray alyasu alyasu oo ah quusta laakiin middaa masdarkeeda lama ahayo ayisa masdar looma hayo saas daraaddeed middaan dambe inuu qalbi oo ay farac tahay oo middaas hore asal ay tahay laa shaka fiihi walaa mirya tankumu jiro wajaha wixiibaadiisa wajn waa cafila waa cafila binaqli hamzati iyadoo hamsada loo naqlinayo ilaa awalihi ficilka awalkiisa binaqli hamzati ilaa awalihi ficilka awalkiisa iyadoo loo naqlinaa sidaas lamid ah naxariintana waa la naqliya iyadana miisaan ahaan wajaha wesnu wasankiisu wuxuu yahay facala oo macnaheedu u yahay wau qaabilay jaahun oo ah sharaf qofkaasi jaah uu leeyahay ama qof wejile asalkiisa wuxuu ahaa jawahun markiisii hore wuxuu ahaa waaw iyo jiim yaha wawnu waa faadii jiimkuna waa cayn haaduna waa laab isbedelaa dhacay markaasa waxaa la yidhi jawahun waxaa isbedelay ma waa jiimkii iyo waawdii waawdiina dib baa loo mariyey jiimkiina waa lasoo hormariyey laakiin haada meesheediiyay joogtaa idankeeda marka muxuu noqonaa caqalun idan waa isme wasnu wasankiisa waa cafalun binaqli waaw awdeeda loo naqlinaya ilalwasan uma iclaalihaa alifan kadibna waa la iclaaliyey waawdi uma iclaali iclaalin waawi waawda iclaalinteeda yani rogitaankeeda alifun alif loo rogo sababtu maxay tahay waawdu waxay noqotay mutaxarik wa qablahaa fatxa faqul hun alifan sida qaala oo kale al afcaalu afcaashi wa anwaacuha anwaacdeeda al afcaalu afcaashi wa anwaacuha wa anwaacu lafcaali iyo afcaashi anwaacdeeda wa afcaasha dhowr noobaa loo qaybiyaa wuxuu ka bilaabay ataqsiimu zamani qaybinta afcaasha la qaybiyo biictibaari zaman ayadoo zamanka laga fiirinaa tanqasimu lafcaalu afcaashu waxay u qaybsantaa bixasabi dalaalatiha cala azamaan bixasabi dalaalatiha afcaasha tusitaankeeda cala zamaani ay tusido marka laga fiiriyo ilaa alaaati anwaac saddex nooc bay u qaybsantaa marka laga fiiriyo tusinta afcaashu ay tusinay zamanka waa saddex nooc nooca hore alficlu maadi ficil maadi ah wahuwa ficilka maadiga maa dalla waa ficilka ku tusiya calaa xadain xadad xadadkaas oo fii zamanin zaman dhexdiisa ahday zamankaas oo madaa tagay ficilka maadi wuxuu ku tusiyaa xadad xadadkaas oo zaman ku dhex jira zamankaaso laakala soo dhaafay marka fiilku wuxuu ku tusiyaa laba shay alxadat iyo azaman xadat iyo zaman labadaba wuu ku tusinaa midlu tusaale ahaan qaama waa istaagay dahaba waa tagay qara'a waa akriyay qaama muxuu ku tusinaa xadad ah alqiyaam qiyaamkaas oo fii zamanin madaa dhacay ilaa qiyaam hadda kadib dhici doona qaana ku maayo wuxuu ku qiyaam qad waqaca wa madaa qaana marka waxaan dhahnay wuxuu ku qiyaam haddaba qiyaamkan xaqiiqa ahaantii muxadatha mase waa ismulxadath sidaan soo marnay ismulxadath laakiin xadad waa la iska dhacaasa qaama waa istaagay dahaba waa baxay waa tegey wuxuu ku tusiyaa aldahaab dahaabkaas oo ah fii zamanin madaa qaala wuxuu ku tusiyaa qiraa'a waaqica fii zamanin madaa wa bunya ficilkii maadi fi lasli asalka cala alfatxi fatxa ayaa lagu bineeyey liannahu maxaa yeelay fatxuhu akhafu lxarakaat xarakaadka midka ugu fudud ficilka maadi waa mabni asaabatanna wuxuu ku binaysan yahay cala alfatxi maxaa fatxa loo doortay lianna alfatxa afafu lxarakaat filasli marka uu ku leeyahay wuxuu ula jeedaa ficilka maadi waxaa dhici karta in lagu binaayo sukuun waxaa kale oo dhici karta in lagu binaayo dammo laakiin wuxuu leeyahay asal maaha warkaasoo loo fahmin ficilka maadi waa mabniyun cala alfatxi asaalatan saas daraaddeed muxaadirin badanoo kamida waxay qabaan ficilka maadi mar kasta inuu yahay mabniyun cala alfatxi laakiin fatxahaas marna ay daahir tahay marna muqadar ay tahay waqad yaatii ficilka maadi inuu yimaadaa la arkaa daalan xaaluu yahay mid tusinaya cala almustaqbal mustaqbalka licilatin balaaqiyatin cillo darteedna ee mustaqbal u tusiyo cilladaas balaantiya maxay tahay min muntaxaqu bilmri xadadkaas ficilka maadi uu tusinaa xaqiiqoonidiisa iyo wagayrihi taxaquqilaba waxaan ahayn wuxuu leeyahay ficilka maadi waxaan soo sheegnay inuu tusiyo xadad xadadkaas oo wakti lasoo dhaafay dhacay laakiin waxaad dhici karta inuu tusiyo xadas mustaqbalka dhici doona ficilka maadin loo isticmaalo markaas wuxuu la mid noqonaa mudaaricii oo haddaba maxaa mudaarica loo isticmaali waaye meesha lafdiga maadiga laga isticmaalaa cilo balaaqiyaa ku jirto cillada balaaqiya maxay tahay waa taxaququ lamri amarkan wuxuu la jeedaa xadadkee la soco maxaa quranba waxaa loola jeedaa xadadka ama dhacdada shalay dhacday wax shakiya miyaa ku jira wax dooda maa geli kara ficilkan maadigaa ah, xadadka uu ku tusinayo mustaqbalka dhici doona wuxuu la mid yahay xadadkii shalay dhacay ee wax dooda aan geli karin anu waa saas ilaamaani mihaalu daalika mihaalkiis yahay wanaadaa asxaabu ljannati asxaaba annaar dadkii jannada asxaabteeda ahaa oo jannada ku jiray waxay u dhawaaqeen dadkii naarta asxaabteeda ahaa asxaabuljannati ayaa dhawaaqay asxaab annaar bay u dhawaaqeen waxaa laga cabiray naadaa haddaba naadaa xadadka uu kutusina tusina oo ah almunaadaa weli ma dhicin wuxuu dhici doonaa marka qiyaamadu ay istaagto dadka qubuurtooda laga soo saaro ilaahay uu kala xisaabiyo dadna jannada ay galaan dadna naarta ay galaan markaas kadib ay dhici doontaa waa wax marka weli dhiman almunaadaa ee ficilka naadaa oo tusinaa welima aysan dhicin musambalka waa dhici doontaa maxaa marka naada loola cabiray oo loo dhihi waayo wayunaadi haddi macnuu wuxuu yahay fawaafitaankii shalay dhacay sida dood aysan ugu jirin baa munaadaadkaana aan wax dooda loo geli karinoo mustaqbalka waa dhici doonaa inuu dhici doono waa la hubaa sida xadadka shalay dhacay loo hubo oo wax dooda aysan ugu jirin macnuhu asaas waxaa la mid ah waa nufiqa fi suuri suurkiyaa la afuufay ma la afuufay lama afuufin laakiin in la afuufi doono waa la sida shayga lasoo dhaafayba loo hubo waxaa kaloo la mida ah, wasiiqa aladiina kafaruu ilaa jahannama zumara wasiiqa waa la kaxeeyey yani waa la kaxayn doonaa alficlu lmubaaric ficilka mubaaric huwa ficilka mubaaric maa dalla waa wixii ku tusiya calaa xadain dhacdo xadadkaasoo fii zamani alxaadir zamanka xaadirka dhexdiisa ahaatay aw ilmustaqbal ama mustaqbalka ahaatay qaybta labaad ee afcaasha waa ficil mudaaric wuxuuna ku tusiyaa xadaf xadafkaas haddii wax qariino aysan la socon laba zamanba waa ixtimaalaa zamanka caadirka ah dhexdiisa inuu yahay iyo mustaqbalka inuu yahay labadaba waa ixtimaalaa wax qariino haddaysan la socon laakiin qariina hadday la socoto labada jaani mid kamida ah rajaxe labada ixtimaal meesha markaas kuma jiraan tusaale ahaan u haddii aan idhaahdo wuxuu ku tusinaa qiraa'a qiraa'adaas waxay ixtimaashaa inay hadda socoto markaas aan yaqra'u aan leeyahay inay qiraa'adu socoto waxa kale oo u ixtimaalaa yaqra'u in loola jeedo wuu akrin doonaa oo markaas aysan socon laakiin mustaqbalka ay dhici doonto waa markaysa qariino la socon laakiin qariin hadday la socoto oo la yidhaahdo sayaqra'u iyo lam yaqra' iyo wixii lamida ah markaas mustaqbal ayuu tamaxuday lakin haddaan idhahdo yaqra'u muxamadun addarsa alcaan haddaan dhaho markaasna xaal ayuu e u tamaxuday labadooda mid haddaysan la socon yaxtamilu lwajhayn wasumiya mubaarican mubaaric waxaa loogu magacaabay liannahu yubaaricu alasmaa ay yushaabihuhaa ah, maxay asmaada ayuu ayushaabiha miaalu daalika wuxuu yahay yaktubu yakaatib ficilkan mudaaric maxaa mudaaric loogu magacaabay wuxuu leeyahay asmaada ayuu shabahaa oo xaggee ka shabahaa laba dhinac xagga lafdigana waa ka shabahaa xagga macnahana waa ka shabahaa lafdiga sidee u shabahaa asmaada asmaada uu ku leeyahay ficilka mudaaric wuu shabahaa asmaada oo dhan maahane waa hal nooc asmaada ka mid ah oo ah asmaa lfaaciliin isimka faacil ayuu ficilka mubaaric shabahaa xaggee ka shabahaa min xayu alxarakaati wasakanaat xarakaadka iyo sakanaadka mihaalu ku siiyey yaktubu iyo kaatib yaktubu xarafka u horeeya ma xarakaysan yahay mase waa reeban yahay waa xarakaysan yahay xarafka labaadna waa reeban yahay xarafka saddexaadna waa xarakaysan yahay kaatibna waa la mid xarafka u horeeya waa xarakaysan yahay kan labaad waa reeban yahay kan saddexaadna waa xarakaysan yahay waxa laga fiirinaana waa mutlaqul xarakaat la socdaa laakiin kasro iyo fatxo iyo god waa isku khilaafi karaan ictibaarna ma laha hadda yaktubu iyo kaatib xarakada u horeysa suukuma kala duwana ilan kaatib xaraf ku horeeyo fadli yaktubuna wa fadli laakiin tada fiil tada kaatib waa u dhiganta yaktubu tadeedana waa godan tahay waa iskhilaafeen laakiin iskhilaafiteenkas ictibaar ma laha ila waxaan ka ictibaarinaynaa keliya xarako xarako sukuun sukuun waana isleeyihiin markaa sidaa u jeedo waa marku waa daba mujaradka leeyahay hadduu xataa ka badan yahay waa mid afsala waxaan leeyahay mudaxrij waxay isku xarako yihiin yudaxriju soo maa mudaxrij iyo yudaxrij waa isleeyihiin yastakhriju iyo mustakhrij waa isleeyihiin yanqalibu iyo munqalib waa isleeyihiin ficilka mubaaric iyo isimka faacil min xaysu alxarakaat wasakanaat waa isleeyihiin dhinacaas waa ka shabaa waa xagga lafdiga awaluhumaa labadoodaas xaraf ugu horay mutaxarik waa xarakaysan yahay waaanihimaa saakin waaaliuhumaa mutaxarik ku dara saga dha wadalaalatu zamani fiihimaa labadooda tusinta zamankay tusiyaan sawaaun waa isku mid wuxuu leeyahay xagga macnahana waa iska shaqaan xagga macnahana waa iska shabahaan oo waxay iska shabahaan ficilka mubaaric waxa aan soo sheegnay inuu tusiyo xadath xaadir ah ama xadath mustaqbal ah isimka faacila waa sidoo kale ilaa isimka faacil xadath sooma tusiyo isimka faacil waxaan soo sheegnay inuu tusiyo xadath iyo maya isim faacil zaman ma tusiye xadad iyo xadadka qofkii sameeyey ah. waxaan soo sheegnay isim faacil inuu tusiyo xadad iyo xadadka qofkii sameeyey ama qofkii uu ku sifeeyey marka hadda wuxuu leeyahay tusinta isimka faacil xadadka uu tusinaa waxay la mid tahay tusinta ficilka mudaaric ama tusinta ficilka mudaaric xadadka uu tusinaa taas la mid tahay leeyahay wadalaalatu zamaani zamanka tusintiisa fiihimaa fi lmudaarici wasmi lfaacil mudaarica iyo isimka faacil dhexdiisa uu ku tusa waa isku mid walihaada alwajhi wajhigaan dartiisa oo min almushaabaati sooakaanshaha ucriba alficlu lmudaaric ficilka mudaaric waa la iraabay kamaa tucrabu alasmaau sida asmaada loo iraabo hadabaa labadaas nooc iska shabaheen laftiyaaniya macnaahaan wuxuu leeyahay waa la iraabay sida asmaada loo iraabo oo uunkiias maaga ayaa la siiyey oo wuxuu ka duwan yahay haddaba uunkiiha afcaash idan afcaashaas lahaa waa mabni kol alakaasku